baabkan yuujadu caamatuhu dhammaantiis waxaa la helayaa mansuusan bilkitaabi wasunna asagoo kitaabkiiyo sunnada ku caddaysan muttafiqan calayh laisku isku waafaqa bayna salafi lumma ummaddan salafkeeda macnaa baabka sifaatka wixii kitaabkiiyo sunnada ku sugana waa in la qaato ijmaaca salafka wixii ku sugana waa in la qaato marka isdiraaga uu sameeyo waxau dhahay baabkan oo sifaadka ku saabsan mucdamkiisa ama asagoo dhanba kitaabka iyo sunnada unbay ku sugan tahay salafku waxaweye waxa laga haya waxaweeye wixii kitaabka iyo sunnada ku saabsan oo baabkaas inay sallimeen oo wax murana aysan ka taagay waxa muranka ka taagay waa dadadkii dambe dadkii salafkaha ayagu haba yaraatee muranba maanta ma arkaysaa ma aysan ka taagin nacam oo bukhaari wuxuu duhri ka wariyey wuxuu yidhi min allahi risaala allo risaalada allah xaggiisa ka ahaatay wa min arasuuli albalaaq rasuulkan inuu gaarsiiyo wa calayna tasliimu annagana waa nabadgelinayna marka salafku waxay kitaabkii sunnada ku sunaa saas u haddaan misaal ka qaadanana sida qur'aanka uu u sugay culuwiga alla subxaana wa tacaala ay salafkao dhan u sugi jireen bukhaari wuxuu ka wariyey min xadiisi anas inay tiri kaanat zaynabu taftaqiru calaa aswaaji nabiyi sala allahu alayh wasalam waxay ugu faani jirtay taquulu iyagoo dheh zawajakunna ahaaliikunna adinka owliyadiinii dadkiina idin guuriyey wa zawajani illaahu ana ilaaha uu guuriyey min fawqi sabci samaawaat ayuu ilaahay iga meereeyey marka maxay sugtay culuwiga alla subxaana wa tacaala inuu min fawqi sabxa samaawaat cabshi oo korkiisa alla uu kasoo meeriyo wa qiila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 ugu sugantay ithbaat lculuw marka ayagu lafdigii sharcigaa waa ka leexanayaan albaab aan sharci ahayna kii keenaya laakiin waxaa ku sugan culuwi in la sugo ilaah inuu kor jiro subxaana rabbiya alaclaa la leeyahay yakhaafuuna rabbahum min fawqihi uma istawaa cala alcarsh tacriju lmalaaikatu ilayhi waruux waxyaalahasaa la sugaaya iyo walistiwaa sarrayn allahu carshigiisa ka sarreeya ama samada ka sarreeya wlfawqiyatu iyo sarayn yakhaafuna rabbahum min fawqihim wlcuruuju ilayhi taxruju lmalaaikatu sooma in alla kor loo aado waxaa ka mid a curuujka nabiga calay sala samawaadka loo aadiyo culuwiga alla u kutusinay wailaa qiimaha micraajka uu leeyay waa maxad uusan alla kor jirin oo nabiga alla aan loo dhaweynayn qiimihiisa waxa in alla loo dhaweeyo oo alla lasoo khitaawo salaada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 darsano allana subxaana wa khalqigiis waa ka dhex dhaxsan yahay makhluuquna khaaliqa maku dhex jira saa u dhihi kartaa khaaliqa daatiisa makhluuq ugu dhex jira wax dhici kara maaha marka ninkii lafdi jiha sheegay ayaa hadda barkii laguu kala bayaaniyey oo jiha waxa la dhihi karo iyo macno ixtimaali karo iyo alla inaan la dhihi karin makhluuqiisoo ku dhex jira makhluuqana aan la dhihi karin khaaliqiisoo ku dhex jira ayaa marka wiilkii jiha la ordaayay ayaa hadda gar loogu soo fadhiista marka fayuqaalu waxaa la leeyahay liman nafa aljihati qofkii jihe anfiyey oo ilaahay jiha laguma idlaaqi karo asagoo ugu tadarucayo oo ugu soo gambanayo inuu culumiga alle ou anfiyo aturiidu biljihati jihadan maxaad uga jeedaa annahaa shay-un mawjuudun makhluuq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 xayisku oo deeday alla maartay koonkaana weel ah uu ka wado ama sida munxaas oo kale wax makhluuqa ka baxsan haddii oo yahay macnaha hore waa baatil macnaha dambana hesh waa saxw marka tiibaa lagu waxaynaya marka hadhow dadka marka nimankan waxay ku bursadeen waxa weeye alfaad ay ayagu macno uga jeedaan laakiin dadku aysan garanaynin ayay marka ay isticmaalayaan alfaadii sharciga intay ka tagaan dadkii marka istilaaxaadkan oo kitaab iyo sunno inay kusoo degeen istilaaxaadkaasaa marka dadkii lagu ragaysanaya laakiin culamo diinta yaqaana markii uu kusoo baxo idaa badja'a baarullahi nahrullaahi badra nahru macqum roobka alle markuu yimaado baraag maxay taraysaa waa laga kaabtoomaya soomaaha iyo war iyo maxay taraysaa wakadalika lafdu lmutaxayisaa lamida in araada bihi haddii ula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 almacna alxaq macnihi xaqa ah ayay radinayaan alladii huwa asaguba daahiru lafdi lafdiga daahirkiisa ahaa ayay radinayaan wa an inay ictiqaadsan yihiinoo annahu baatil inuu baatil yahay macnihii oo xaq ahaa ayuu marka radinayaa isagoo markaas oranaya macnahaas xaqa ah, oo daahirka oo ka muuqda ayuu ka haysaa macno baatila markaasuu isagii radinaya nacam taas waxay ku raboobay yidhaahdeen matalan taas waxay ku raboobadaa yidhaahdeen qof matalan sunni ah isaw oo isawaha inuu maanta ma arkaysaa culuwi ou yahay ictiqaadsan laakiin wuxuu ka jaahil yahay macnahan istawa ayay wuxuu leeyahay munaasab kuma aha marka macni intuu maanta ma arkayso radiyo isagii oo leeya calaa wartafaca isagoo macnihii ka fahmaya macno khalad ah laakiin markaas macnihii runta ha sugaya taas bay ku roobi kartaabe dhaha isagaa shiiku noo sheegaya falawalu midka ugu horeeya oo waa maxay intay lafdi ayaga maanta daahirka ahaa yani macno faasida ayay daahirka ka markaas hadhow xidhay ta'wiil u baahan yahay oo qaladkaa samaynaya isagaa macno faasida ah, ayuu xidhay waa daahiran laf daahirkii ayuu macno faasida ka dhalanaya marka wuxuu leeyahay macnihii macnahan faasidka oo daahirkii noqdee hala tawiilo macrf macnaha faasidkaana ma aha daahirka ee macno sax waaye macnaha misaalkoodu waxa waye kamaa qaalu say yidhaahdeen fii xadiidkii cabdii jictu falam tudcimnii addoonkaygiiyo waan gaajooday ima aadan quudin oo noo imaan doona marka waxay yidhaahdeen waxaa laga fahmaa ilaah inuu baahan yahay oo marka uu dacaam u baahan yahay marka waa macno baadila ah, hala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 wa tacaala macyadu iyo siday culimmadu sheegaan iyo culuwigiisana ma iska hor imaanayaan oo macyadu mumaasaad ma keenayso alla wuu ogyahay waa u gargaaraya gacantuu ku haya wuu gargaari karaa subxaana wa tacaala nacam haddana wuxuu leeyahay cabdii eh, eh, ma garatay fayaqul amaa calimta ana cabdii fulana jaa falaw adcamtahu haa lawajadta dalika cindii agsidaad ka helle macnaa ajarka agsidaad ka helle lawajadta dalika cindii macnaa wixii aad bixisid oo qoqooyinta agsidaad ka helle cabdii marintu falam tacudnii fayaqulu rabbi kayfa acuuduka wa anta rabu lcaalamiin fayaqulu amaa calimta ana cabdii fulaanan marin falaw cudtahu lawajadtanii cindah marka dacaamka iyo booqashada waa kala duwan yihi acaamka lawajadta dalika cindii aan dhahay macnaa sawaabkiisa iyo sadaqada ajarkaad keelila amaa qofka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 luuqada hadda marka bimujarad ibnu oo dhahay fatarakahum taasuu ku fasiray ay weli sanadkii waa tawiiliye tawiilkao dhan marka limaa khalaqtu biyaday iyo araxmaan al carsi waxaasaan la ku leey nisyan macna tark waa sababta ashay ah. aladii tansaa tatruku waa ka tegaysa marka waxyaalahaas oo kale oon ta'wiil ahayn oo tafsiir aan ahayn ayay bimacna ta'wiil intay u qaataan ama matala waxaa tajri biacyunina macnaa waxaan isha ilaahay ma ku dhex socdo des waa la yskaga tarkiibka waa la ogyahay macnaa waa u jeednaa inay tahay Ah, marka waa la tawiilo kuleeya dee siyaaqaaba laga fahmaya in daatada alla indhihiisa aysan maaratay oo doonta ayna ku sacanaynin walatusnaa calaa cayni ee inay tahay yani xifdi iyo ricaaya inay tahay marka nusuus saasoo kaleeto oo siyaaqa uu fasiraayo ay waa la ta'wiiliyey maxay rabaan marka inay afaystaan oo marka nusuus kale oo maaratay macani waadixa leh inay maaragtay hadhow macnaheedii ay qalloociyaan laakiin de tooshaa laga daba ifina uma suurtoobayso maanta halkaan aan jeedno sababta meesha soo socota xoogaa way yar adag tahay cashar asay ku fiican tahay sal allahu calaa maxamedin waali saxbi